sala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi wacalaa alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan soo haynay kitaabkii buluuq lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibn xajar alcasqalaani raximahu llah kitaabu lbuyuuc ayaan joognay wacan samurata bni jundubin radia allahu canhu waxaa laga wariyey samura ana nabiya sala allahu calayh waali wasalam nabiga nahaa can bayci alxayawaani xayawaanka gadidiisa ayuu reebay bilxayawaani in xayawaan kale lagu gado nasii'atan iyadoo madal ay tahay oo midkood gadaal laga keenayo oo aan hoo iyo hoo laisdhehaynin nasii'atan iyadoo madal xayawaan in la kala qaato oo midkoodna xayawaanka uu dhiibo kan kalena xayawaankiisa kale mar kale oo bixiyo deyn camal lagu kala gato ayb rawaahu lhamsatu shantii baa werisay saxaahu tirmidiyu ibnu ljaruud tirmidi baa saxiix yeelay ibnu ljaruud xadiidkan sanadkiisa xasanulbasri ayaa samuro ka warinaya riwaayat alxasan can samura waay riwaayat alxasan can samurana saddex qowl ayaa culammada muxadisiintu ay ka dhahaan riwaay qowl waxaa weeyaan wax kasta xasan waxba kama maqlin samura oo xasan iyo samura qofaa mar walba u udhexeeya inqidaac ayay ku cileeyaan qowlna waxa uu leeyahay xasan riwaayo kastow samuro ka wariyey waa mutasila waay oo inqidaac kuma jiro qowlkaasna waa qowlka cali bnu lmadini shaykhu lbukhaari qowlna waxa uu leeyahay riwaayat alxasan can samura xadiidka caqiiqada ka sheekeynaya keliyuu ka maqlay amaa xadiid kale oo uu ka maqlay ma jiro qowlkaas aana loo badan yahay nacam haddaba marka xadiidka waxaa lagu cileeyey xadiidkan xadiidu lcaqiiqa ma aha saa darteed marka qola saasay xadiidka ku cilaysa laakiin xadiidka wuxuu leeyahay shawaahid fara badan ayuu leeyahay riwaayo kaleo mursala ayaa xadiidka uu ku yimid kaloo nin daciif uu ku jiro marka la isku kabo muxuu noqonaya xadiidku xadiid xasan oo idan marka xadiidkan saas oo maqbuul saxiixna ku yiri fiqiga laga qaadanayo kan dambe markaan sheegnay sheegi doono marka aktarka kutubta waa soo goodaysaa marka dhowr xadiid ka soo goodi wacan cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam amarahu an yujahida jeysha xadiidkaas kaalay ila labadooda calaaqo islaami isku xidhay wacan cabdillaahi bni camrin waxaa laga wariyey radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulka aamarahu wou amray wuxuu amray an yujahiza inuu diyaar gareeyo jeyshan ciidan inuu diyaariyo fanasidatu ibilu geeli baa dhammaaday awtii lagu diyaarinayo ciidanka ayaa dhammaatay fa amarahu nebigu wuxuu faray cabdullaahi an yaakuda inuu qaado calaa qalaa'isi sadaqati zakada geeleeda qalaas waa jamcu qaluus qaluuskana waxaa la yihahdaa eh, nirista yar ama ama qurbaca yar ayaa la yihahdaa faamarahu wuxuu amray an yaquda inuu qaado calaa qalaa'is sadaqa geela sadaqada inuu kasoo qaado sadaqada geeleeda inuu wax kasoo amaahdo oo hadhow ou gadaal markaa looga gudo zakada gadaal looga gudo dabcan zakada waagaar waa lasoo aruuri jiray marka hadhow dambe markii meel la isugu keeno xoolaha zakada ayaa masaakiinta iyo meeshaas unbaa laga sii jiray marka xoolihii zakada oo yaallo ayaa loo baahday marka ciidanka wax lagu eh, gaadiid iyo looga dhigo waa la waayey markaasaa zakadii baa laga qaaday xaggaana lagu daray marka zakadii markii laga qaado xaggaan lagu daray hadhow baa zakadii loo soo guday ayb qaala waxau yidhi marka fakuntu waxaan ahaa aakudu lbaciira rati ayaan qaadayey bilbaciirayni laba rati ayaan ku qaadayey halkii rati marka aan zakada meesheeda kasoo qaado hadhow laba rati aan ku gudayo booskaas fa kuntu aakudu waxaan ahaa inaan qaadayo albaciira ratiga bilbaciirayni baan ku qaadaayey ilaa ibili sadaqati ay fi ibili sadaqa sadaqada yani geelida dhexdiisa laba oo marka hal sadaqada markaan kasoo qaado hadhow dambe laba neef oo geelaan booskaas gudayo laba faaiidaba iidaba xadiidkan waa laga qaadana isaga marka in xayawaan xayawaan lagu gadi karo iyadoo gadaal iyadoo marka aysan hoo iyo hoo hadda aysan ahayn waa laga qaadanaya waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanaa in la kala badi kara hal xayawaan laba xayawaan in lagu bedelan karo ila nebigu ma sameeyeen haddaysan banaanayn geelii sadaqada haddii toban xaba laga soo qaaday labaatan loo celiyey marka khulaasada marka waa maxay xayawaanku inuusan kamid ahayn asnaafta ribowiyaadka layaao xayawaanku inuusan ribowi ahayn ayaa laga qaatay meeshan masaladan marka xadiidkii horena waxaa laga qaatay xayawaanku inuu ribowi yahay oo aan la ogolayn in intaad xayawaan gado mid kale haddaa ku bedelanaysa inaad hoo iyo hoo laistahay oo xadiidkii samura ana nabiya sal l slam nahaa can bayci alxayawaani bilxayawaani nasiia labada xadiis marka waxaad moodaa daahirkooda inay iska hor imaanayo midna wuxuu leeyahay lama kala bedelan karo iyadoo midkood uusan meesha joogin oo mid inta lagu siiyo adiga gadaalan kaa siinaya neefkaas inaan la dhihi karin xadiidkan cabdullahi bin cumar in la dhihi karo sheega lidalika culamada marka qowl aqwaasha masaladan ay ka qabaan waa iskhilaaftay intaanan u tegin aqwaasha culamada xadiidkan cabdullahi bin cumar bin caas isagoo xadiid xasan o rawaahu xaakim albayhaqiy warijaaluhu hiqaatun ibnu xajar xulbaari wuxuu yihi isnaaduhu qawiy jumhuurtu marka ayaga xadiidkaanay qaateen waxay dhaheen culamada badankood asxaabtooda ay u badnaayeen in xayawaanku uusan ka mid ahayn waxyaabaha ay ribada ku socoto ka mid ma aha hal neef ayaad shan neef ku bedelan kartaa ribowi ma aha marka xayawaanku kii samurana waxay uga jawaabeen laba maslab in daciif waala oo la daciif yaala oo ciladana ay tahay alxasan an samura laakiin ciladaas inaysan cillo wax dhaawacaysa ahaynan hore usoo sheegnay marka haddii xadiidka oo xasan yahay midkaan kanna oo xasan noqno see loo jamcinayo imaamu shaafici se waa jamciyey wuxuu ku jamciyey wuxuu yihi midka la diidaayo waxay tahay waxaa la yidhaha baycu dayni bidayn labada neef midkoodna ma joogi ninkaana waxuu le neefaan kuusoo raadinayaan kaa bedelaa adna neef kale eh, ii keen laba waxoo aan jooginay kala gadanayo kana wax ma haysta kana wax ma haysta waa bayci dayni bidayn marka nebigu markuu leeya nahaa can bayci alxayawaani bilxayawaani nasiicatan ay daynan waay macnaheedu yii imaamu shaafici labada daraf dayntu hal dhinac ma ah labada dhinacba ma haystaan waa waxay soo wada amaahanayaan marka dayn in dayn lagu gado ma banaano xadiidkaana wuxuu cadaynaa dambe cabdullahi bin cumar bin caas in xayawaanku haddii la kala adna aad neef geela haysato ninkaana ou neef geela haysto in la kala bedelo karo ama neef ratigaagii iiga bedelo saddex rati inay banaan tahay taasaa laga qaadan saasay ku jamciyeen culamada imaam shaafici ay ka mid yahay amaa masaaligta culamada afar madhabaa ku jirta masaladan afarta madhab waxaa weeyaan madhab waxaa ku tegay alimaamu shaafici iyo jumhuurta oo ayaga waxay leeyihin xayawaan haddii xayawaan lagu bedelayo waana la kala badi karaa gadaalna waa laga sii karaa qof midkood haddii laga qaato kan kale gadaal waa ka keeni karaa qoladaas marka waxaa ka mid a ah imaamu shaafici imaamu albukhaari iyo jumhuurta culammada o dhan ayb madhabka labaad kaasaana raajixa madhabkaasaana raajixa sababtoo a ah bukhaari wuxuu keenay ilaa afar saddex saxaabi oo saas ku kala gadatay ibn lqayim tahdiib sunankana wuxuu ku daray cali bn abi aalib riwaayo asagana inuu saa yeelo hal neef inuu saddex neef ku bedeshay ayb haddaba marka hadday saa tahay madhabka labaad waxaa weeyaan xayawaanka in la yidhaahdo waxaa ku socota ribowi waa sinfi oo min asnaafi riba oo hadhow marka tii aan shalay soo sheegayna hadhow marka waxaa la odhanayaa xadiidkan samure ayaga qaateen tan cabdullahi bin cumar ibn caas ayagu ma aanay qaadanin qoladaas madhabtaas waxaa qaba marka sufyaan athawri iyo abu xaniifa ayaa qaba inin malxayawaan xayawaan haddii lagu gadaayo hooy hoo in laysdhaho ratigaagii rati heblaayi iga bedel labadaba inay meesha yaalaan hoo iyo hoo sida dahab laysaga bedesho oo kale ayb madhabkaasna tirmidi qowl aktari ahlilcilmi buu u tiiriyey qowlkaas inuu yahay laakiin qowlkaas culummada uma aysan badnayn bal asxaabtu qowlka kaley u badnayd sida bukhaari oo ishaaraya naam masalada eh, madhabka saddexaad waxaa weeyaan marka in eh, labadooda eh, in la kala gadan karo la kala badi karo laakiin hoo iyo hool laysda tan afaraad waxaa weeyaan ama hoo iyo hoo waa in laysdhaho aba la kala badsadee ama hal iyo hal inay noqoto oo laakiin deyn la ogol yahay afar madaaba marka meesha kasoo baxaysa ibnulqayimaana aada wuxuu ugu faahfaahiyey tahdiibu sunanka tahdiibu sunanka taqaabudkii iyo tasaawigii midkood in la helo way madabka saddexaa afaraad waxaa weeyaan taqaabudkii iyo tasaawigii labada midkood inuu joogo haddii labadaba la wado waayo mamnuuc xaaraamil ka dhigaay waana madhabka maalik oo qabo khulaasat lqowl waxaa raajixa xadiidkan cabdullahi bin cumar bin caas oo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu amray cabdullahi bin cumar inuu ka qaado geela sadaqada ama ahaan oo u qaato hadhowna loogu soo bedelo booskaas awr ama ratiyaal ka tiro badan kuwii la qaaday bal laba labalaabke bukhaarina fii saxiixihi wuxuu yidhi baabu bayci alcabdi waalxayawaani nasiicatan ayuu baabaystay markaasuu yidhi washtara bnu cumara ibnu cumar waxau gatay raaxilatan rati hal ayuu gatay biarbacati abciratin ay ku bedishay afar rati ayuu iska bixiyey hal ayuu soo gat ayuu kusoo bedishay booskeeda madmuunatan calayhi oo weliba lagu leeyahay isaga hal ratiyu soo gatay af hal waxaan ujeedaa hal hal ayuu soo gatay markaas wuxuu ku bedeshay afar rati oo uu gadaal ka keeni karay halkaha marka xadiidki waa isleeyihiin afarkaas ibnu cumar marka wa qaala ibnu cabaas cabdullahi ibnu cabaasna wuxuu yidhi qad yakuunu lbaciiru khayra min albaciirayni rati laba rati ka fiicana laga yaaba inuu jirin waa laisku kala bedeli karaa marka raafic ibnu qadiid saxaabiga leeratna washtaraa raafic ibnu qadiid baciiran ou gatay bibaciirayni u ku gatay fa acdaahu axadahumaa buu siiyey wa qaala aatiika bilaakhari hadan kan kalena beriyan ku keena hal neef oo isaga qaatay labow siiyey ninkii oo ka gatay labadii marka ay ku heshiiyeen hal neef uu horumariyey midna beriya huseynay hataa marka maxaa laga qaadanaya in gadaal loo dhigi karo nasiicatan in wax madal in lagu kala gadan karo madal in lagu kala gadan karo aaaartaa tirada badana marka qowlka tirmidi radinaysa maaal tirmidi sunankiisa wuxuu kuleeyahay asxaabta waxay u badnayd xadiidkii samura nahyiga ayay u badnayd uu leeyahy lakin inayna u badnayn waa kan hadda saddex saxaabi bukhaari sheegay saxaabi kalena waxaa ku daray eh, ibnulqayim tahdiib shaafici buu ka warinay ayib marka tan unbaa marka abu daauudna wuxuu yidhi hadday axaadiistu iskhilaafto camalka saxaabadan fiirinaynaa marka hadday labadii xadiis daahirkooda iska hor imaanayo camalu saxaabana xadiidka labaad ay u badan tahay camalka saxaabada saa lagu raacaya marka xayawaanku sinfi ribawi a ah ma aha ayb masaladan marka halkaas iyada ku haysantahay ninkii raba baxsigeeda wuxuu ka heli karaa <coughs> kitaabka tahdiibu sunanka oo abu daawuudka uu ku tacliiqay ibnulqayim fawaaid aada u badan buu xadiidkan ou ka qoray sido kale xadiidka waxaa laga qaadana asxaabta kartidooda maxaana nabiga caleyhi salaatu wasalaam cabdullahi bin cumar bin alcaas oo asxaabtii yaryareyd ka mid ahaba wuxuu u diray muhimadaas weyn oo wuxuu yidhi orod bax ciidan diyaariy amarahu an yujahiza jeyshan inuu ciidan diyaariyo amray usaamana waa ogtihiin markii sideed iyo toban jir isagoo ah ayuu ciidan dhan u marka qofka sida lagu tarbiyeeyo iyo sida wax loo baro iyo mas-uuliyad isaga sa u dareemo mas-uuliyadda ayay la eg tahay waxtarkiisa hadhow oo la ekaansideed toban jir naad waxuu taraba male inuu yaryaho isku maleeya laakiin ma yar mana ahan haw malaynin keliya asxaabta ay laftirkooda bani aadamay ahaayeen yani asxaabtu ma ahan malaa'ig ig cirka kusoo degtay ma aha waa loo tarbiyey gaalnimay soo mareenba qaarkood oo ka daran ba anaga islaamnimanba an ku dhalan qaarkood ayago gaalnimay soo mareen wax ka daran anaga middaan marka laakiin tarbiyadooda tarbiya aada u fiican ahayd oo cilmi iyo camal wada socdo ahay ahayd marka haddii cilmiga miisaanku hadduu dhumo cilmiga la waayo oo qofkii waa camal fala u yidhaahdana baatilu ku camal falaa hadduu camal ma sameynayo dhoo cilmina waa leeyana ma fiicno waana badan tahay inta saxaabiya iyagoo yaryar nebiga uu muhimaad waaweyn oo u diray wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulkaan maqlay yaquulu isagoo odhanayo iyo midda kale muhiimadda uu leeyahay ciidanka bixintiisa waa laga qaadanaa xadiidkii hore sababtoo ah geeli markau dhamaado halayska dhaafo lama dhihin meel kale waxaa laga soo deyntaa si yacni uu qaa'im u noqdo yani muslimiinta dagaalka ay kula jiraan acdaa-dooda say baaqi u ahaado qaa-imna u ahaado xataa sadaqadii iyo zakadii in laga soo deynto culamada qaarkood maxay dhahaan haddii la waayo matalan haddii dal islaama lasoo weeraro la waayo wax lagu difaaco dadka laftirkoodaa laga qaadaayo dadka muslimiinta markaas in xoog wax looga qaadaa banaanaanaysa oy dawladda islaamka xoog uga qaata dadkaas dawladda inay xoog uga qaato si markaas dadkan iyo diinkooda iyo dalkooda loo ilaaliyo oo loo difaaco waana masalo shaadibi oo ictisaamka uga hadlan waa marka daraaibta iyo cunshuurta ay banaan tahay ayay noqonaysaa markaas wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaal waxau yihi samictu rasuula llahi an maqlay sala allahu alayh ali wasalam yaquul isagoo odhanaya idaa tabaayactum bilciinati ciina haddaad wax ku kala gadataan ciina waa nooc xeeladaysi ah oo ribo loo xeeladaysanaayo waa sharki doona wa akhadtum aad qabataan adnaabalbaqari lo-da sayltooda aada ku dhegtaan ood yacnii lo-ley noqotaan dad adduunya noqotaan waradiitum aad ka raadi noqotaan bizarci abuurka beerahana aad u iilataan ood abuur iyo adduunya un jeclaataan wa taragtum aada ka tagtaan aljihaada jihaadkan aad ka tagtaan sallata allaahu calaykum alla wuxuu idinku sallidaa korkiina dullan dulli buu idinku sallidaya laa yanzicuhu ma siibayo alla subxaana wa xataa intii tarjicuu ilaa diinikum diinkiina aada ogaga laabataan rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa weriye min riwaayati naaficin canhu ay can ibni cumar naafic riwaayadiisa oo ibn cumar ka warinayo wa fii isnaadihi maqaalo riwaayadan abu daawuud isnaadkeeda war baa ku jiro hadalka ku jira waa isxaaq bnu asiid in la yihah baa ku jiro isxaaqu bnu asiid wa fiihi dacfun iyo caaa iyo cacaa ibnu abi muslim alkhuraasani ayaa ku jira oo isagana la yidhi saduuqun yahimu kaiiran wayursilu wayudalli labadaa cillo waay wax maqaalka uu sheegay laakiin xadiidka shaahidow leeyahay waa ansaxay isaguna waaba kanba weli axmed axmed waxaa usugnaaday naxwuhu xadiidkan oo kale ayuu leeyahay min riwaayati cadaa iyadoo marka cadaa laga werinayo min riwaayati cadaa cadaagan maaha cadaa alkhuraasaani ma aha waa cadaa ibnu abi rabaax waay taabicigii jaliilka ahay min riwaayati cadaa cadaa baa ibn cumar ka werinaya warijaaluhu hiqaatun rijaashiisna waa wada hiqaat wasaxaahu ibnu lqadaan ibnulqadaanna waa saxiix yeelay ibnulqadaan oo saxiix yeelay oo imaam axmedna ayaa soo saaray riwaayadan sida uu sheegayo ibnu cabdilhaadi muxararka wuxuu ku yidhi warawa imaamu axmed naxwahu ayuu weriyey min riwaayati cadaa can ibni cumar warijaalu isnaadihi rijaalu saxiix isnaadka dambe rijaashiisu waa rijaalu saxiix waa rijaashii bukhaari raggaas ibnulqaطaani alfaasina xadiidka bayaanullahi walyahaam waa ku saxiix yeelo wuxuu yihi walilxadiidi dariiqu axsanu min hada bal huwa saxiixun marka ibnulqaطaan marka uu leeyahay ibnulqaطaan marka uu leeyahay wasaxaxa ibnulqaطaan waa bayaanullahi walyahaamka ayuu ku saxiix oo hadalkaas waay oo jiska shanaad laba boqol iyo sagaashan iyo shan safxada ah. uu yihi bal huwa saxiixun marka xadiidka calaa kulli xaal xadiid saxeexa waayo macnaha xadiid ku jira xadiidkan waa macaani badan yahay macaani fara badan baa ku jirta macnaha ugu horreeya aan ka bilawn ciina horta maxaa la yidhaha ila meesha hadda baabka loo keeno xadiidka idaa tabaayactum bilciinati baabu ribaa baan ku jirnay ciinada marka maxaa la dhaha ribo loo xeeladaysanay macnaheedu waxaa weeyaan nin baa nin raba inuu lacag ka daynsado kii lacagta laga daynsadana waxau rabaa intii uu bixiyo ka badan inuu helo waa ribo maogtaha midaas ribo sariixa ah. boqolaan ku amaahanaa boqol iyo konton isii cid yeelaysa mala waxaan ujeeda waa waa waa waa nin ribo u bareeray oo noqona boqol shilinaan ku deemina boqol iyo konton isii ribo way ayb ila kullu qardin jara manfacatan fuwa riba halkaan marka waxay samaynayaan badeecaa lasoo dhexgelinaa masalada si looga baxsado oo looga leexdo lacagahaasna loo kala isticmaalo badeeca lasoo dhexgelina meesha ninkii ninaa baayica matalan kitaabkaanu iibinay markaasu wuxuu leey kitaabku waa meeqo boqol dollar iga gad waa kaa gaday deynoona igu yahay boqol boqol dollar kitaabku meequu jooga boqol dollar hoobuu leeyahay marka baayicii ninkii mushtarigu kitaabka siinaa kii mushtariga marka waxaa laga rabaa boqol dollar oo deyna ayaa lagu leeyahay ila kitaabkaa laga gatay maogta hadhow marka ninkii mushtariga kitaabka hadda gatay deynta ku qaatay kiibuu u keenaa baa'ic ahay laftigtiisa iga gadou leeyahay adna kitaabka meeqankaasi kontonan kaa siinaayo le o kontonk kontonkiyaa dhiibaaya marka waxaa dhiibaaya ninkii awel kitaabka laga gatay waxaa la siinaa kii mushtariga oo kitaabka gataa konton dollar lagu dhejinay boqolkiina waa lagu leeyahay boqolkii horena waa lagu leeyahy ninkaan marka wuxuu isku haystaa kitaabkiisiina waa usoo laartay kan konton ayaa ayaa ayaa la siiyey boqol dollarna marka waa laga waa laga rabaa waktigii waa looga rabaa khulaasada dhan marka maxay noqonaysaa marka kitaabkan waa la soo geliyey meesha meeshiisii horowna u laabtay waxa meesha lakala bedeshay marka maxay noqonaya konton dollar oo ninkaan mushtariga wax rabay oo wax gadanayay la siiyey iyo boqol laga rabo hadhow laga qaadanayo marka konton dolara boqol dolar lagu bedeshay ribadii saasay ku imaana kitaabkan waa un dhexgelisi laawa ku celina marka masalada waxaa weeyaan kitaabkan ayaan haayaa boqol doolar kitaabkan meeqoo jooga boqol ayb marka ninaan boqol dollar uga gatay oo dayn ala isla asagiyaan kitaabka haddana konton dollar uga gadana anigii marka kitaabkayga iisoo noqday laakiin maxaa iga baxay konton doolara ninkii iga qaba asna meeqan kuleeya ka rabaa boqol doolar idan marka boqolaa konton lagu bad ribada meesha kitaabkan aakhir meeshii awal og yaalo unbaa la dhigay ma fahamteen marka baycul kaasaa la marka baycul jumhuur culamaa beyc baatila waay waana xeeladaysi waaye bal ibnu ibnu cabaas asxaabta kulli waxaa laga werinaa inay dheheen waa qof ilaahay inuu khayaano rabo yuqaadicuuna allaha waladiina aamanuu wamaa yakdacuna ilaa anfusahum culammada marka jumhuurtu beecaan beec baailay ku tilmaameen shaaficiyada ayagu marka beecaan jaa-is waayeway banaynayeen beec sababta waxay daliishaneen axalla llaahu lbeeca waxarama riba ninkaan haddii waxaan uu soo gatay ninka horraba u ka gedi karaa adiga haddaad shay soo gadato ninkii aad ka gaday ha ka gedin laguma dhihi karay ayagu marka daahirka suurada daahirka unbay ag istaageen laakiin macnaha laga rabo iyo waxa meesha ka dambeeya ma aynan fiirin waa mas'alo marka ay ku khaldan yihiin mana aha sawaab sidaa waxaa raajixa jumhuurtu ay sheegayaan axaadiistuna ay ku timid nabiga caleyhi isalaatu wasalaam si kasto rugso kasto si kastoo adiga daahirka aada uga ekaysiiso caqdiga inuu wax fiican yahay laakiin qasadkaaga uu yahay inaad xaaraan u xeeladaysato baaci wuxuu isku bedela xaaraam sababto a wixii xaaraam lagu gaaro xaaraam waayo alwasaa'ilu laha axkaamu lmaqaasi sida aalibka badan shaygii marka wasiiladii ribo lagu gaaro daahirka iyada wasiilo ahaan loo fiirin maayo xaaraan unbay bay ahaanaysa ciina marka beecaas idaa tabaayactum bilciinati haddaad wax ku kala gadataan beecaas wax tawaruq layihaana waa jiro atawaruq iyo ciinada isku dhow yihin tawaruqu waxay tahay baaicii lagama gedaayo nin kale laga gedaa oo lasoo gelinaa waa un xaaladaysa meesha idaa tabaayactum bilciinati haddaad ciina wax ku kala iibsataan wax ku kala gadataan waradiitum waaqadtum adnaaba albaqar lo-da saynteeda aad qabataan mana aada lo-dii yani ku daba dhegtaanoo dad adduunye iska noqotaan waradiitum bizarci abuurkiina aad ku raalli noqotaan waradiitum bizarci abuurkiina aada raalli ku noqotaan sallad allahu calaykum dullan alla wuxuu idinku sallidaya naam marka wataraktum ljihaada jihaadka wadada alla lagu jihaadana aad ka tagtaan jihaadka haddii la iطlaaqa waxaa weeyaan badlu juhdi fii muqaatalati lkufaar dadaalka iyo juhdiga in lagu bixiyo la dirir gaalada lala dirira sallat allahu calaykum dullan jawaabti marka waa tana dulliga alla idinku sallidaa alla uus idinka siibayn ilaa diinkiina uga laabataan xadiidkan marka culamada waxay dhahan waxaa lagu sifeeyey cudurkii iyo daawadii cudurkii iyo daawadii baa lagu sifeeyey cudurkii waa maxay laba shay cudur saddex shay u noqdo cudurka shay waxaa weeyaan in xaaraantii loo xeelamaysto idaa tawaactum bilciinati waxay ciwaan ka tahay xaaraantoo la daba ordoo loo xeelamaysto wa akhadtum adnaaba albaqar waradiitum bizarcin adduunye jacaylna in adduunyadii loo iisho aakhira laga jeclaado wa taraktum ljihaadana waxay tahay diinta ilaahay in wax kale laga hormariyo diinti ilaahay naf iyo maal loo bixilaa in wax kale laga hormariyo oo layska dhaafo saddexdaas marka waa cudurkii saddexdaas qaybood cudurkii bulshada dii saddexaas cudur laga helo maxaa ku dhacaya marka waa cudurkii waa ka ujeeda asbaabtii cudurka cudurkiina sallada allahu calaykum dullahu daawadii cudurka ou lahayn aawo xataa tarjicu ilaa diini ilaa aad diintiina uga lahayn saddexdii marka waa hadal kooban wa oo tusaayo min jawaamici kelimi nabiy sala allahu calayh ali wasalam nebiga warkiisa inkastoo uu yaryahay dana macaani badan u tilmaamayo marka riwaayo kaleo dabaraaniba iyada waxay leedahay diinka loo laabanayo diinkee waayo xataa tarjicuu ilaa diinikum waxay leedahay xataa tarjicuu ilaa amrikum alawal arrintii hore oo waagi nebiga asxaabtiisa jirtay ilaa aada uga laabataan dulliga maka baxay riwaayada dabaraani diinkiisa sire marka ila nin walbaa wuxuu aaminsan unbuu diin ka dhigtaay xataa tarjicuu ilaa diinikum ey ilaa amrikum lwal oo amarkii nebiga iyo asxaabtiisu wixii ay diin ka dhigteen oo alla uu ku ciziyey ilaa uga soo laabataan haddana marka nebiga calayhi salaatu wasalaam xataa tarjicuu ilaa diinikum uu yiri feeri maxaa diinku waa waasac waa shaamil lama raba diinta hal qayb haddii looga soo laabto qayb kalena aan diinkii laga toosinin oo loo laabanin waxba daawo ma la gaarayo iyada marka diinko kaamila loo laabto caqiidadii camalki cibaadadii akhlaaqdii suluugii iyo aadaabtii kulli marka loo laabta diintii oo ummadda agtarkeeda ay u laabato waxaa marka waa daawadi waa la gaaro laakiin haddii hal qayb diinta laga qayb qabsado qaybta kalena laga tago waxay noqonaysaa marka afatu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacdin kufrigaan hadda ka tegistaa laga wadaa sababto ah yahuud maxay samayn jireen walaa dadka diintaana waa la dagaaliji waxaa laga reeba inay la dagaalamaan dhiigooda daadiyaan waxaa la faray inay hadday maxbuus yihiin soo bixiyaan soo fakiyan ayago marka waxay sameynayaan guryahoodii ka bixinayaan waa dilaayaan hadhow haddii isoo maxbuus ay arkaan waa soo badbaadinaya markaasaa la yidhi tanna diinta ma uga dhaqmaysaan midaana maka tegeysa afatuminuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacdin marka xadiidkan macnaha uu leeyahay macnaha wey idaa tabaayactum bilciinati haddaad ku kala gadataan ciino ummadda haddaad marka fiirsado cudurka haayo waa un cudurkaasi waay sababtoo ah inta xaaraan u xeeladaysanaysa maxay la eg tahay inta xaaraan maalin walba u xeeladaysanayso qiil iyo ula imaanayso ma yara adduunyada iyada waaba iskaba dhaaf waa lagu tafanuro oo adduunyadii in aakhire laga doortay waa iska caddahay qofku inta boqol doolar wuxuu qof muslima dhan ugu dilaya ama waxyaaba ka xunxun oo u samaynayo waxyaabahaas dhan marka eh, waxaa ka dhashay natiijada ka dhalata ummadda waxay hadda ku dhex jiraan hadhowna markii dambe marka diinka iyadoon loo laabanin laga bixi maayo hadda qofku hadduu adduunye u iisho waaba ka tegaaba jihaadka sababtoo maxaa jihaadka iyo adduunya waa iska soo horjeedaan mar iska soo horjeeda waxaan ujeedaa waxaa weya naf ha ku baxayso jihaadka maalna waa ku baxay qofka adduunyaha haddou rabana maalkii nafta inuu baajiyo marka wataraktum ljihaad waa soo baxeed ahayd axmed naxwhu min riwaayati cadaa rijaal hiqaatun asaxaaba ibn lqaaan ibn lqaaan wacan abi umaamata radia allahu canhu waxaa laga wariy can nabiy sala allahu alayh ali wasalama qaal man shafaca liakhiihi walaalkiis qofkii u ergeeyo shafaacatan ergey walaalkiis buu ergey ka noqdo arrin buu uga ergeeyey wejigiisa ugu ixsaan falay waxbuu u sameeyey faahdaa lahu hadiyatan hadiye oo usoo hadiyeeyey marka ninkii loo ergeeyey ixsaanka loo falay oo wax soo hadiyeeyey markaas faahdaa lahu u hadiyey hadiyatan hadiyo ee faqabilahaa aqbalay ninkii aqbala marka hadiyadaas faqad ataa qofkaas wuxuu la yimid baaban albaab cawiiman weyn oo min abwaabi ribaa ribada albaabkeeda rawaahu axmedu wa abu daawuuda fii isnaadihi maqaalun xadiidkan isnaadkiisa maqaal baa ku sugan ibnulqadaan xadiidkan waa daciif yeelay bayaanulami walihaam waa ku daciif yeelay xadiidkan marka eh, ku daray eh, eh, waxyaabaha uu cabdulxaq ilishbiili u ka aamusay oo kaana u saxiix yeelay haddana laakiin daciifka ayuu kusoo daray marka ibnulqadaan xadiidkaas waa daciifinaya xaafid ibn cabdilhaadina wuxuu leeyahay xadiidka waxaa ku jira nin layidhaha alqaasim ibnu cabdiraxmaan oo mukhtalafun fiihi mukhtalafun fii tawfiiqihi ninkaasaa ku jira nacam shawaahid xadiidku saas marka wuxuu ku yahay daciif iskiya sheekh ilalbani isaga waa xasaniyey saxiixa abi daawud malaha marka mutaabacaad iyo alayaa laga yaaba inuu ku xasanina xadiidkan marka meesha waxaa loo keenay waxay tahay qof muslima waxaa adiga ku sadaqaysa lahayd haddaad nafci uga raadisid ood istiraahdid war ninkan waxaan u sameey adma waxaa kuu sameeya hadhow inay nooc ribo ahayd aayadda iyadana waxaa kutusaysa wamaa aataytum min riban liyarbuu fii amwaali innaasi falaa yarbuu cinda allah wamaa aataytum min zakaatin turiiduuna wajha allahi fa ulaaika hum lmudcifuun aayaddaas waxay kusoo degtay dhahaan culammada ninka hadiyada qof inuu qof wax siiyo sadaqaysta iyo hadhowna raboodo in isaga wax ka badan la siiyo raadi waxbuu qof siina ka badan buu ku raadina taas nooc riba a ah marka waxa aad adiga dhiibaysid ka badan baad ileen rabtaay culamada qaarna waxay yidhaahdeen nebigay ku gaartay oo nebigan loo ogolay lakin dadka intiisa kale dhib ma lahan ma fiicna waa laga fiican yahay sideeda waa tii marka ninkii cubaadata bnu saamit eh, buu qur-aanka baray qaansu usoo hadiyeeyey nabiga caleyhi salaatu salaam walaa siima qofka hadduu yahay yani qof oo miskiin oo heli karinba haddaad waxaad siisaba aada wax uga sugatid baa burburaya burburaya oo markaa uu yidhi haddaad ka qaa waxba u soo haddaad ka qaadan lahayd wuxuu yidhi qaws naareed aad qaadan lahayd ogaadi marka nin asxaabu suuf dad asxaabu suufa inay ahaayeen ayaa laga yaabaa culamadu leeyihin oo aan wax haysanin haddii marka iyaga la yidhaha wax keena wixii la idin sameeya wax ku bedela nafci keena waxay noqonaysaa marka dad waxoodii wax badan ku rabo wacan cabdillahi bni camrin radia allahu canhuma qaal wuxuu yihi lacana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waa lacnaday alraashiya midka wax laaluushaayo iyo walmurtashi iyo midka laaluushka dalbaayo ee qaadanaya laaluush rawaahu abu daawuud abu daawuud ayaa xadiidka wariyey watirmidiy o saxaxaw xadiidkan isaga waxaa laga qaadanaa rishwada inay xaaraam tahay laaluushka rishwada waa laaluushka maxaa marka rishwa la yidhaha sharciga sharciga waxaa la yidhaahdaa inaad qof mas-uul ah wax siiso ama qof meel joogo lacag inaad siiso oo ama wax kale aada siiso sababkaa u siinaysana ay tahay xaq aada lahayn in lagu siiyo ama adiga in lagu hormariyo wax aadan mudnayn lagu hormariyo iyo wax lamida kaasaa marka rashwo leegaha xaqi adiga aada lahayd haddii dawla jaa-ira ay kuu diidayso ma qaadan kartid ay kuleeyihin waxaagina ay yihiin inaad lacag kusoo furato adiga dembi kuguma aha ahlu cilmiga saasay dheheen kuwii hadda joogay iyo kuwa kuwii waxaa ayb marka rashwada la sheegaya macnahaas macnahaasay leedahay qofku inuu lacag ub u bixiyo waxuu salahayn si uu u helo taasaa marka rashwa leedahay amaa waxaagi hadday kaa xayiran yihiin maalkaagi baa lagaa haystaa lacag isiiya buu yiri haddaad diitaas dembi kuma lihi qofkan qaadanaya laaluush ku tahay oo dulmi ay ku tahay labadan halkan marka waa la lacnada waxaa laga qaadanaya rushwad inay inay xaaraam tahay sharciga sababtoo lacnad baa la sheegay lacnad wixii lagu sheegana xaaraam waay rawahu abu daawuud o tirmidiy saxaaba waana waxa mujtamaca baabi-iyo waay oo dawladaha dudumiye laaluusha haddii marka meel laaluush laga barto waxaa weyaan waa ku deeyey nidaamkaas waa waa waa socona siyaasadda islaamka kamid maa marka in laaluush lagu dhaqmo waa ogtihi rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ninkii la dhihi jiray ibnu lutbiya ninkii la dhihi jiray ee uu zakada u diray inuu soo aruuriyo markau maal badan keenay wuxuu yidhi haadaa lakum haadaa uhdiya ilaya intaan idinkaa iskalo yidhi intaanna waa liisoo hadiyeeyey anaa liisoo hadiyeeyey markaasuu nebiga calayhi salatu salaam intou qudbeeyey wuxuu yidhi mid baan caamil ka dhiganaynaa lacag buu keena markaasuu leeyahy maalkaana anaa liii hadiyey kanna idinkaa iskale afalaa jalasa fii beyti abiihi wa ummihi guriga hooyadiis abiis mau fariista ha arkay wax loo soo hadiyey in kale yani sharcigu waxa uu diidaa waa maxay magacii dawladda wax ku qaadana ninkaan xataa haddii hadiye ahaan loo siiyo isaga uusan dhihin hallay siiyo magacii dawladda wax ku qaadana hadhow marka berri ninkii hadiyada siiyey iyo nin kale hadday isi soo dacweeyaan kii hadiyada siiyey hormarina oo jeclaysana saa darteed qaadiga waa ka mamnuuc inuu hadiye qaato sharciga qaadiga muslimiinta maxkamadda fadhiya soo hadiye ma qaadan kara xataa culamada waxay ka murmaan nin weliimo qaba hadduu weliimatul cursi haddii looga yeero qaaliga ma tegi karaa saas wuu tegi karaa dhib male waa wax iska ummaddii haddana hal qof aan ku koobnaynoo dadka ada badankooda waa wax mar walba soo laalaabtay iyada maogtaas laakiin nin gooni ula shiro hadiyad siiyo mar walba oo wax siiyo oo hadhow marka waxaa la dayay ninkaas nin kale soo dacweeyaan garta isku si uma qaadayan soomaalida waxay dhahaan af wax cunay xisho qofka haddii mar wax laga qaato wax laga cuno waa ninka wax ka qaato waa ka xishoonaya ma fiican iyo wixii de booskaas qaadiga joogo kale inay qaabkaas wax u qaataan iyagu dadka ay wax ka kala qaaqaataan waa in laga fiicay haddii kale baabka la bilaabma yahuuddana aad baalkan qatar ugu ah maxaa yal alla wuxuu yihi fakhalafa min bacdihim khalfun warituu lkitaaba ya'kuduuna carada hada aladna wayaquluuna sayugfaru lana wain yaatihim caradun midluhu ya'kuduuh alam yu'khad calayhim mithaaqu lkitaabi an laa yaquluu cala allahi ila alxaq wadarasuu maa fiihi wadaaru laakhiratu khayru liladiina yattaquuna afalaa tacqiluun wuxuu leeyahay marka waxay ahaayeen midkood markau meel qaadi kayo ama mufti ou yahay qof hadda u yimaado waxaana dhacay lacag keeno leeyahy markuu laaluushka qaato oo u xukumo saasay samay jireen waxaa laga yaabaa marka nin kaleo culamada yahuudda kamid inuu yihahdo marka war ilaahay ka cabsiya haada ittaqi illah waxaan kuuma banaan sayukfar lanaa loo dhaafa haddana beridi waa ku laabana mufasiriinta qaar waxay ku fasireen kii shalay ka celinaya oo dahay war ilaahay ka cabso laaluushku waa xaaraam waxaa laga yaabaa asaga markuu kan dhinto oo kan qaalin noqdo sidii oo kale si u dhaqmo oo maxaa dhaca markii la yidhaha lanaa kulli marka dadki culamaa usu ummaddaana waa laga helay dad saasoo kale lidalika sufyaan bnu cuyeyna markuu yidhi man fasada min culamaaina fa fiihi shabahu min alyahuud ninkii anaga culamaao inxiraafo shabahay ninkii anaga dadkeena cibaadada badan oo inxiraafana nasaarow shabaha lidalika waa la arkaa dadka qaaliyaalka qaaliyaal waxaa la arkay laalush qaadanay waagi dawladda weliba si aan caadi ahayn idil nimanka naagaha ka furaayo oo intaas marka lacag inta la siiya ninka dalaaq oo ridaa waxbuu fasakhaa wahaakada wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaal wuxuu yihi ibni cumar nahaa rasuulu lahi sal l slam rasuulka waxuu reebay can ilmusaabanati bau reebay musaabanadii bau reebay musaabana maxaa la yidhaha waa ka isaga fasiraay an yabiica inuu qofka gado thamara xaa'idihi beertiisa miraha ku yaallo in kaana naklan geedaha miraha ku yaallo in kaana naklan hadday timir tahay bitamrin buu ku gadayaa timir keylan oo cabiran makiilatan timir cabiran ayuu ku gadaa wain kaana karman hadduu cinab yahayna an yabiicahu inuu ku gado bizabiibin zabiib dhulka yaallo kaylan oo cabiran inuu ku gado ree musaabanada kaas wain kaana zarcan abuur hadduu yahayna an yabiicahu inuu iibiyo bikayli dacaamin uu ku iibiyo cunto cabiran oo cunto yacni e, beegan inuu ku iibiyo sabuulka beerta ku yaalla ayuu gelay dhulka taallo oo beegan buu ku iibinaya nahaa can dalika kullihi kaasoo dhan nebiga waa reebay sala allahu alayh ali wasalam muttafaqun caleyh sababta loo reeba waa maxay buyuucda manhiga waa usuusha ay u laabato dartiid ugu horreeya uga soo hadlay buyuucda imaa waxay u laabataa qarar in meesha uu ku jiro imaa caynteeda inay xaaraam tahay imaa ribo ama in looga baqaayo tan maxay soo gelaysaa marka ribadii bay soo gelaya sababtoo ah timirtan geedka ku taallo iyo middaan cabirkeeda lama yaqaano midda geedka geedka ku taallo tan laakiin waa la yaqaanaa dhulka taallo inta combo ay tahay hadhow marka waxaa laga yaabaa inay wax nuqsaan ay meeshaas ka yimaadaan ribaa lagu dhacaa marka taas uu nabiga darteeda u raabay calayhi salaatu wasalaam cinab geed saaran zabiib dhulka yaalla cinabku markuu qalala zabiibu noqdaa moogta zabiibka dhulka yaallay oo cafiran in la yiraa iiga bedelo cinabkaas kor saaran xaaraam sababtana xadiidka soo socdaa lagu cadayna sababtoo timirta geedka saaranee qoyan hadday qallasho culayskeeda waa isdhima wacan sacdi bni abi waqaasin radia allahu canhu waxaa laga wariy qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam aan maqlay su-ila iyadoo la su-aalaya can ishtiraa'i rudabi rudabka rudabka waa timirta qoyan waa oo biyaha ay ku jiraan can ishtiraa'i rudabi rudabka iibintiisa gadashadeeda bitamri lagu gato rudab in timir lagu gato ayaan weydiiyey timirna waa midda qalalan oo dhulka taalo naqaan anaga faqaala waxa uu yidhi nabiga ayanqusu rudabu rudabka ma nuqsaamayaa idaa yabisa hadduu qalalo midda geedda saaran ee qoyan hadda hadday qallasho sooma nuqsaamayso qaaluu nacan bay dheen haa waa nuqsaamaya fanahaa can dalika waa reebay marka nabiga caleyh isalaatu salaam marka xadiidkan dambe cillada loo reebo kuu sharxa xadiidkan dambe cilladu inay tahay ribo ribo kacabsasho laga cabsanaya darteed in loo reebo ayaad garanay laakiin bayculmusaabana hal suuro ayaa laga soo reeba hal suuro waa s suuradaas waxaa la yihahdaa bayculcaraaya baycu lcaraaya xaale waxaa weeyaan carabta waxay aada u jeclaayeen dadkii madiine ay deganaa timirta rudabka waa la jeclaay waktiga rudabka uu soo bislaaday soo go-do guri rudab laga waayaa waa qofkiisa waa qof aada u dhibs waa qof yacni niyad jabow dareemay dadkii marka dad geedo wadale ma ahan oo beero leh ma aha ninna waxaa weeyaan geedihii timirta timirtau leey ninna faqiir amaba lahaa timirtan qalalano iska haystaa suuqa kasoo gadritaa iska haysta qofkii marka si dadkaas khawaadirtooda loo kabo sharciga wuxuu sameeyey shan wusqi khamsatu awsuq saddex boqol oo suus ayaa waxaa la yidhi qofkii rudab leh oo geedo fara badan isaga leh nin aan geedo lahayn oo faqiir ah timir ha uga bedesho waa masaladan hadda laftirkeeda laakin waa la ogolaaday beycul caraaya si khaasaa ah loogu ogolaaday dadka fuqarada ah oo dawlxaajaadka ah midda laba ah tan labaad cadad mucayana loo ogolaa cadadka mucayanka waa maxay shan wusqi wixii ka yaro saddex boqol oo suus ka yaraa raba inay gaarto ma la rabo saddex khamsatu awsuqa xaaraan uu noqona ma musaabanada la reebay ayay soo gelay sababtoo ah nebigu wuxuu yidhi fii maa duuna khamsati awsuqin khamsatu awsuq waa waa lagu shakiyey laakiin inta ka yar laguma shakinin waa in laga yareeyaa marka qofka waxaa laga yaabaa saddex laba geed oo kale timirta ka baxda inuu yidhaahdo ama geedka marka ku taallo inuu ku bedesho kii xoolaha lahay uu uga bedesho timir qalalan midkan kale si dadkao dhan rudab u wada cunan bayclcaraaya kaasona aa ah. sharciga marka waxaad garanaya inuusan sharciga ma qabo islaamka nidaam oo yani dadka kala sarraysiinayo oo yacni dabaqaad oo qolo ay dhulka taallo la gumaysanayo ay baahanayso qolo kalena ay wax iska haysato maya haddana sharcigu dadka ma simin dadka haddii la simo masaalix badan baa baaba-aysa nin nin ushaqeeya waa la waynaya iyagoo haddana dadku aysan sinayn haddana dadka fuqarada khawaadirtooda in la kabo oo in la kabo marka waa cadliga sharcigu maxaasinta shareecada ayay kamid tahay beecii musaabanadiina in la reebo ribadii wax yarna dadka masaakiinta loo ogolaado markaas rawahu hamsatu shantii baa weriso saxa ibnu lmadini ayaa saxiix yeelay watirmidiyu iyo tirmidi ibnu xibbaana walxaakim wacan ibni cumara radia allahu canhuma waxaa laga wariyay ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nebiga nahaa can bayci lkaali'i bilkaali'i deynta beeceeduu reebay deyn in lagu gado deyn deyn lagu gadaayo ayuu reebay yacni addeyna bideyni rawaahu isxaaqu baa weriyey isxaaq ibnu raahuya walbazaar iyo bazaar biisnaadin daciifin isnaad daciifa ayay ku wariyeen nacam a'imo badan oo ahlucilmigaa daciif yeelay sababtoo xadiidka muusa bnu cubaydat azabidi baa ku jiro muusa bnu cubaydat azabidi ayaa ku jiro nacam imaam axmed wuxuu yihi laa taxilu cindi riwaayatu canhu inaan wax ka wariyey ima xalaal ohi ninka walaa acrifu hada alxadiida can gayri isaga cidaan ahayna xadiidkan ma ogi buu yii inay weriso keligiis unbaa la tafarudo lana gooni noqdo naam ayb dadku kolley waxaa weeyaan xadiidku isaga waa daciif laakiin ijmaac lmuslimiin wuxuu ku guntamay xadiidka waxa uu sheegaya baycu dayni bidayn inay mamnuuc tahay taasoo marka ku guntiye oo kanna raasumaal ma haysto daynoo kusoo qaada kanna waxuu ku gata thaman ma haysto daynoo ku qaadana waxaa dhan marka deyn iyo dayn laysku gato ma ma banaan baabu ruksati fi lcaraaya caraayadi ruksadeedii buu baab yahay alruksatu fi lcaraaya caraaya midda ah hadda sheegayna waktiga rudabka ay soo go-do dadka fuqarada ah ee aan ayagu geedaha lahayn in timir dhulka taaloy haystaan oo qallalan inay ku bedeshaan mid geed saaran tafsiirka loo badan yahay kaasu oo alcaraaya lagu fasiray wa bayci lusuuli wathimaari usuushii gadideedi geedihii in la kala gato iyo wathimaari mirihii can zayd bni thaabitin radia allahu canhu waxaa laga wariya ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka rakhasa fi lcaraaya waa rugseeyey caraayada cariyada waa rugseeyey waa maxay an tubaaca in la gado bikarsihaa oo doraskeeda in lagu gado iyo qiyaaskeeda kaylan iyadoo cabiran mid cabiran lagu gado marka bayculcaraaya waxa weeyaan in mid dhulka taallo cabiran baa la ayaa qof qof la siinaa qofkaanuna waxau qaadana rugab geed saaran oon cabirnayn laakin waa laysku qiyaasa qiyaas waa inay khamsatu awsuq ka yaraato timirta dhulka taallo walimuslimin muslim waxaa u rakasa fi lcariyati cariyadii buu rugseeyey nebiga ya'kuduhaa ahlulbeyti reer ayaa qaadanayo bikarsihaa bay ku qaadanayeen oo doraskeeda qiyaaskeeday ku qaadanayaen tamran oo iyadoo timir ah qiyaaskeedoo timir ah bay ku qaadanayen bikarsihaa bay ku qaadanayen tamran timir ayay ku qaadanayen yani ya'kuduhaa ahlulbeyt baa qaadanaya ahlulbeyt dadka timirta iska leh bikarsihaa tamran ay ku qaadanaya ya'kuluunahaa way cunaayaan marka kuwaan rudhaban iyadoo rudhab ya'kuluunahaa way cunaayaan qoladii qaadatay fuqarada ahayd rudhaban iyadoo rudhab bay cunaayaan timiray bixinaan rudhab bay cunaayaan ya'kuduhaa ahlulbeyti baa qaadanayan dad xaajo u saaxiibi qabaan bikarsihaa tamran ayay ku qaadanayan timir dorasan oo qiyaasan ya'kuluunahaa way cunaayaan rudhaban bay ku cunaa iyadoo rudhaba bay cunaayan wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka rakasa fii bayci lcaraayaa buu rugsayey bikarsihaa oo doraskeedu ku rugsayey fii maa duuna khamsati awsuqin shan wusqi wax ka yar shanta wusqina waa saddex boqol oo suus waa sideed kintaal adiga taqriiban marka sideed kiintaal laakiin inay gaarto ma aho inay ka yaraato w fii maa duuna khamsati awsuqin ow amase fii khamsati awsuqin imaamu shaafici wuxuu yihi maadaama lagu shakiyey fima duuna hamsati awsuq aw khamsati awsuq maadaama lagu shakiyo khamsatu awsuqa saddexda boqoloo suus ma banaan tahay marka in la gaarsiiyo ma banaan sababto waa laga yarayna taasaa la hubaa laakiin khamsatu awsuq iyo wixii ka badan maxay soo gela beecay soo gelaysaan musaabanadii bay soo gelay hadda aan sheegayna inta la ruqseeyeyna waa wax ka yar khamsatu awsuq amaa khamsatu awsuq in la eg ma banaana iyada xataa sababtoo shaki baa ku jira waxyaabaha marka xaaraamtan in laga dadaalo waa laga fogaado can ibni cumara radia allahu canhuma qaal nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama rasuulka waxa uu reebay can bayci timaari miraha in la gado ayuu reebay xataa yabduwa salaaxuhaa ilaa bislaashadeeda uu soo muuqan xataa intii yabduwa uu soo muuqanayo salaaxuhaa bislaashadeeda nahal baayaca buu ka reebay iwalmubtaacada kan iibinaayo iyo midka iibsana labadaba waa laga reebay halkaan marka maxaa laga qaadana marka baaicii keliya inaan laga reebin oo qof inuu yidhaaha maaha war anaa raalli ku ah hadduu yidhahda kii wax gadanayo anaa raalli ku ah iga gad mirahan ceyriinka lagama yeeri albaa'ica walmubtaaca labadaba uu ka reebay culamada marka waxay yidhaahdaan laakiin haddii qadci la shardinaayo bishardi alqadci waa banaanta masalan waxayra midhahan geedka ku yaal bislaanin iga gad waana kaa goosanaa mirahan dhan anaa wadaabtaan wada gooya aan goosana hadda iga iga garo waa banaan tahay mia sababtay u dhaheenna xadiid soo socda wadculjawaaixa sheegayo ay iswaafajinayan sababto xadiid baa waxaa soo arooray war maxaa midkiin maalka walaalkiis oo uu cunaa bigayri xaqin wuxuu ku yimid marka xadiidkan qofkii qofbau miro aan bislaanin buu ka gadaa beertii ugu yaallaa marka hadhow waxaa imaanaysa miraha haddousan bislayn uma adkaysa karo aafada aafa iska imaanayso dabayl roobab tiro badan mirihii waa baaba-a kii kale marka wuxuu leeyahay beert miraha gaday xoolahaygan kaa rabaa isii ninkii gatayna wuxuu leeyahay wixii waa iga baaba-een maxaad iga qaadan markaasuu nebiga caleyhi salaatu wasalaam dooddoodu xasmiyey wuxuu yidhi war midkiin haddii saan oo kale la yeelo walaalkiin waxbaa ka qaadanin u dhaaf yani waxaa la yidhaha wadcu ljawaax marka aafaadka in aafa hadday dhacdo wixii ku dhacdo in loo cafiyo qofka oon lacag laga qaadan marka waxay yidhaahdeen haddii la yidhaahdo marka eh, daan awalba la ogolay in la kala gato miro aan bislayn maxaa wadculjawaaixa ku suura gelaya eh, xadiidka asee loogu dhaqmaamo adu khulaasada waxaa weya laba un waa hadduu shardisto beerta waa ka goosanaa miraha hadduu yidha haddaan geedaha kaa googoynayo anaa meeshaan raba la aadaayo waa banaanta in la kala gato haddii kalena ma banaano mirahaanan kaa gata hanigii gu taalla beertaada mayma banaan hadhow dood badan bay keenaysa nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh wali w rasuulka u reebay can beyci timaari buu reebay miraha miraha beeciisa xataa intii yabduu salaaxa oo kasoo bilaawdo salaaxi yacni salaax bimacnaa bislaashada goor maa la dhihi karaa marka miraha waa bislaaday waxaa la dhihi karaa geedaha tirada badan haddii geed kamida mar haddii mar laysla abuuray hal geed hadday kusoo bilaabatay bislaashada mirihiis uu soo bislaaday waa la gedi karaa beerkaas mirahaas sababta waxaa weeyaan shardi maaha in miro geed kastaa mirihiis inuu bislaado in la fiiriyaa shardi maa mar haddii mirihii ay soo bilaawdaan bislaashadooda waa isceli karaan shay kastana dabcan wuxuu ku xiran yahay un qaabkiisi acraafta un loo celaya fii riwaayatin riwaayo kale wa kaana wuxuu ah idaa su-ila haddii nebiga la weydiiyey can salaaxihaa bislaashada maxaa laga wadaa miruhu inuu soo banaado qaala wuxuu yihi xataa tadhaba ilaa ay ka tagto caahatuhu ilaa ay ka tagto aafadiisa ilaa ay ka tagto ilaa aafadiisu ay ka tagto maxaa laga aafada ay ka tagto waa ilaa uu ad adkaado oo mirihi iska celin karo waxyaabaha ku imaanaya lasoo gudboonaanay wacan anas bni malikin radia allahu canhu ana nabiya sal allahu alayh wali wasalam nebiga nahaa can bayci timaari buu reebay miraha beeciisuu reebay xataa intii tuzhiya ilaa ay ka guduudiso ay ka bislaatay qiila waxaa layidhi wamaa zahwuhaa waa maxay guduudinteeda waxaa bislaashadeeda qaala wuxuu yidhi taxmaaru way guduudani watasfaaru waa jaalla noqonaysa yani miraha inuu bislaado maxaa lo ina inuu soo guduuto uu soo jaallo noqdo hadi miro walbaa waa soo u bislaado waa la yaqaan dadka beeraha fashaya guduud iyo jaallo shardi maaha isagoo keliya ee miraha nebiga uu yaqaanay ama markaas adduunka laga yaqaanay ayaa waxa u badnaa nooca waa suurtagal marka haddii miraha qaarkood uusan soo soo cagaaran inuu bisil yahana suurtagal ay noqon karto dadkaa loo sababta nabiga caleyhi salaatu salaam waa siduu yidhi antum aclamu biumuuri dunyaakum weliba beeraha ku keena qadiya beeraha kusaabsan adduunyadiina idinka iga aqoon badan marka dadka waa u sallida yani adduunyadooda iyaga iyaga unbaa yaqaana bimacnaa ma ma lagu ciriirinayo adduunyada xaaraanta bay iska ilaalinayaan bis waan anas bni malikin radia allahu canhu waxaa laga wariya ana nabiya sala allahu alayh wali wasalam nabiga nahaa can bayci ilcinabi cinabka beeciisau reebay xataa yaswada ilaa uu ka madoobaado wa can bayci ilxabi ayuu reebay balka xubuubta waxaa weeyaan galeyda iyo masagada iyo xaalahaas oo kale wa can bayci ilxabi bau reebay xataa yashtada ilaa uu ka adkaado ka adkaado rawahu lhamsatu shantii baa warisa ila nasaa-iy saxax bnu xibaan walxaakim waa xadiid saxeexa w oo xaakim uu yihi saxiixun calaa shardi muslim xadiidkan isaga marka waxaa laga qaadanaa Eh, tii unbuu lamid yahay cinab inaan la geli ilaa ka bislaado xubuubta ilaa ay ka adaskaato inaan la iibinin wacan jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka wuxuu yidhi low bicta min akhiika walaalkaa haddaad ka iibiso tamaran mira haddaad ka iibiso fa asaabathu jaa aafe ay ku dhacdo jaa ay asiibto falaa yaxilu laka kuuma xalaal ah adiga an taakuda inaad ka qaadato mid isaga shay inaad wax ka qaadato kuma xalaal ah bima taakudu maxaad uga qaadanaysaa maa maxaad ku qaadanaysaa ma maxaad u qaadanaysaa maal akiika walaalkaa maalkiisa bigayri xaqin xaq la-aan maxaad u qaadanaysaa walaalkaa maalkiisa muqaabil la-aan maxaad u cunaysaa diiggiisa maa cunaysaa xadiidkan waa marka xadiidka ay culamadu yidhaahdeen labadan qof waa laba qof oo wax kala gadatay qabla buduwi salaaxay wax kala gateen wailaa bacda guduwi salaax ninkaan hadday ka hallaawdo asay u taallaa marka ma ogtahay ila nebigaa fasaxay markaas wax la kala gato saasay culimmadu u badan yihiin waa dad qabla buduwi salaax beertu intaysan miraheedu islaanin iyay wax kala garteen labadooda markaasay mirihii baa ba-ay marka waa baa lamana goosanin oo lama shardhisanin inuu qofka goosto ma shardhisanin hadduu laakiin idaa sharada alqadca inuu goosto hadduu shardiya khalaas waa kaa goosanaana ma dhihin mirihii baan kaa gatay uu yidhi anaad igu leedahay lacagtiisa eefa u timid waa baaba mirihiina miro bisil ma uusan ahan markaas waa marka wadculjawaaixa laga rabo inuu waxaan aafadan ku timid qofkan inuu ugu naxariisto culamada qaarkood waxay dhaheen kulitow siinaa qaar waa ka tegaa kulli calaa kulli xaal marka nebigu wuxuu amray bima taakudu maala akhiika bigayri xaqin walaalkaa meelkiis xaq darra maxaa ugu cunaysa isagii ma qaadanin waxba ka faa marka marka maalkiisubaad iska cunaysaa rawahu muslim xadiidkan asal wuxuu u yahay wadcu ljawaa'ixa wa fii riwaayati lahu riwaaya muslim usugnaatay ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nebiga amara biwadci ljawaaixi bau amray amara nebigu waxau amray biwadci ljawaaixi aafooyinka in layska dhaafo wixii aafa ay baabi'isay in loo cafiyo qofkii wax lagu lahaa marka ayb wacan ibni cumara radia allahu canhuma ibn cumar waxaa laga wariyey can inabiy sala allahu alayh ali wasalam uu ka wariyey qaala nebigu inuu yihi man ibtaaca qofkii iibsado naklan timir bacda an tu'abbara markii la bacrimiye ka gadaale ta'biir waxaa weeyaan timirta waa laysku waxay leedahay dakar iyo untaa waa marka siyaabo badan baa marka ay bacrimin baa ka dhex dhacdo dabeeshaa kala qaado ama waxaa qaaddo shinidaa qaaddo siyaabo badan baa marka kan looga qaadaa oo kan loogu tallaala akiisa ama ta'biirka shay macruuf hagaagaas la yaqaan haddana la kasi kara man ibtaaca qofkii iibsado oo gato naqlan timir bacda an tu'abbara markii la bacrimiye ka gadaale iibsado fa hamaratuhaa miraheeda lilbaayici ba u sugnaaday beertaas beertaa timirta miraha ku yaalo lilbaayici ninkii iska gaday ayaa iskale miraha ku yaala markaas alladii baacaasoo baacaha iibiyey oo iska gaday ilaa an yashtarida almubtaacu kii wax gadanaya inuu shardhista maahane masalan nin baad beertii mira ka gaday beertii ninkan waa isku dubaritay mirihii talqiix ayuu ku sameeyey mirihii marka miro wuxuu noqday bacrimisan timirtii beertii timirta ahayd adigi marka waxaa kula heshiis inaad beerta ka gaday midaan timirtaan kaa gato beertaan kaa gato beertan waa kala gadateen marka miraha markaas ku yaallo yaa iskale marka miraha markaas ku yaallo baayaca iskale asalku saas ilaa saa shaqo gaarow ka qabteen moogta taabiirowsa laakiin haddii ninka gadanayo shardi uu galo uu yiraahdo shardi beertana waa kaa gatay miraha ku yaallo oo bacrimisanna waa kaa iibsanay markaas ninka mubtaaca iska yeelan kii mubtaaca ah markaasuu yeelan karaa man ibtaaca qofkii gato naklan timir bacda an tu'abbara markii la bacrimiyey timirtaas ka gadaalay ninkii iibsado beer timir ah fa tamaratuhaa miraheeda lilbaa'ici baa iskale kan wax gaday baa iskale baaica ninkii wax iska gaday alladii kaasoo baacahaa gaday ilaa an yashtarida inuu shardisanaayo maan almubtaacu kii iibsanaayo ninkii mubtaaca ahaa mushtariga ah inuu shardisanaayo ma ahan muttafaqun caleyhi xadiidkan bukhaari muslim ayaa soo saareen marka xadiidkan damirihii sida loo kala gadanaayo iyo iyo sida eh, bayculcaraaya iyo waxyaabahaasoo xadiidkan uga hadlay baabkan soo socdana waxaa uga hadli doonaa abwaabu salam iyo qardiga amaahda iyo rahanta iyo salam ayuu uga hadli doonaa eh, salamka isaga waxaa la yidhaahdaa eh, qofku baycu mawsuufin fi dimati baycu mawsuufin fi dimati salamku waxaa weeyaan qofku inuu yidhaahdo lacagtaan qaado waxaan kaa rabaa baabuur ama eh, raadiya noocaas noocaasa oo moodalkaas ah oo saas saas cabirkiisa yahay tilmaan ousan wax kale ku darsamaya tilmaan yani shayga uu jahaalada uga baxayo tilmaama baabuur noocaasaan kaa rabaa lacagtina waa tanaa hoo wakti hiblaayan inaad ii keento halkaan iigu keento taas marka salama waa banaan yahay baycu salamka marka maxaa laga soo reebaa beycu salamku muxuu istisna ka yahay maya taas shuruudii waayo ee beyca laga soo reebay asalka ee xaaraamta ahay beec xaaraamaa laga soo reebay salamka bayculhaaib ama beycu maa laysa cindakaa laga soo reebay soo labadee wax adiga aadan haynin ma gedi kartid soo saas maahay qaacidadaas qaacido guud waa ilaa salam ma salamku waa la ogolaya agarso sababto salamku waxaa la gadaa waxaan meesha oolin baa lakala gadana howl lacagtan record saas saas iyo saas iyo keen intii uu keen maalin heblaayana waa kaa raa waa banaaya isoo xadiidtaa ku imaad doona musa baycu lcaraayana muxuu ka yahay istisna musaabanadii istisna ka yahay baycu lgararkana guud ahaan in beec laysku dagaayo oo jahaala ay ku jirto ma banaana lagu kala gato ilaa beec oo maaha waxyaabaha aan aan la fitishi karin furina beec waxaa jira marka aan aan la gedi karin beec waxyaaba aan la fitishi karin aa jira oon la ogaa karin qararna oo ka dhici karo waxaa kamid ah beycu asaasi daar ninaa guri ka galas adiga daar guriga aasaaskiisa ma fiiri kartaa waa ku gadanaya waa ku gadanaysaa ma fiirin kartaa gurigaan hadda aasaaskiisaan qodaa waa fiirina sida uya ma dhihi kaasoo kale iska banaanya maca a maca jahaaladiisa inaad ku gadato xaaasa marka looga soo reereebaa marka abwaabtan qawaacidda baacana in lala socdo wixii ka baxaayo oo qawaaciddii wixii xaaraamta ahaa eh, wixii ka baxaayo in la ogaado bilahi tawfiiq wsala allah wasalam calaa nabiyina maxamed l